wlmustanaa waxaad ka dhigataa mubtada muakhara khabar soo qadaro wa min almansuubaati kuwii la kuwii la kordhigu ka mid ahaaday almustanaa mustanihi wa min almansuubaati kuwii la kordhigu ka mid ahaaday almustanaa kii lasoo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay min kalaamin kalaam xaggiisna laga soo reebay kalaamkaasoo taamin dhammaystiran kalaamkaasoo muujabin oo la sugay wadalika mihaalkii naxwu fa sharibuu way cabeen minhu min annahri webigii xaggiisay ka cabeen ilaa qaliilan in yar ma ahane qaliilkaasoo minhum ayaga ka mid ahaaday wa min almansuubaati kuwii la kordhigay waxaa ka mid ahaaday almustathnaa kii la soo reebay macneeyo is mafcuul caadiya ka laqbe ee calam ka dhige calam haka dhigi biilaa lagu soo reebay anaga tacalujinay biilaa lagu soo reebay min kalaamin kalaam xaggiisna laga soo reebay kalaamkoo taamin dhammaystiran kalaamkoo muujabin muujab ah marka saddex shardi hadii laga helo mustanaha in la nasbiyo ayaa waajib ah saddex shardi hadii laga helo ko biilaa waa in lagu soo reebay oo istithnaaga waa inay ilaa tahay kalaamkuna waa inuu taam yahay taamna waxaa loola jeedaa an yudkara fiihi lmustanaa minhu waa in mustanaa minhugii lagu dhex sheegay oo mustanaa minhugii aan laga tegin shardiga saddexaadna muujabin isi mafcuul weeye muujabin kalaamkaas waa inuu muujab yahay waa muujabna waxaa loola jeedaa lam yataqadam calayhi nafyun walaa nahyun wala istifhaamun saddexdaas midna kama hormarin lam yataqadam calayhi nafyun walaa nahyun walaa istifhaamun saddexdaas midna kama hormarin ah, nafyi kama hormarin nahyi kama hormarin istifhaam kama hormarin marka manfi maahan manhi maahan mustafhamna maaha